sooca ilaa makaankaana soo gaara mea soo gaara meel sartakana soo gaara ilaa mea soo gaara markaasa bacdi waa saxa haddii meelhu biiha adku adkaay adka bilaawdid oo kii la guriska aay addahin baaqigii waa baahda kahaa baaqigaas baahda waay laakiin inta dhexayso oo meha oo dhexda ku hirtay mutanaajis waaye inta dhexda ku hirtay isbka najis waaye madhaadhaqaayo laakiin haddii markii horeyba korkaas ad kasoo bilaawdid magaalo kasan oo la diriska adiha oo maciistarkiis ad kasoo bilaawdid saasas ku dhaadhaqaa haddii kor ad kasoo bilaawdid magaalaka meesha oo koray ad kasoo bilaawdid waa dhaadhaqaayaan macnaha waxaad yani dhahdi maydka bilaawi bihi waxaas gaaray korkiias gaaray markaasi bacdigiisi waa lasoo dhaqay sheegii wixii magaciisa oo soo socday oo biyo bacdulmutanajisna ay qoyeen akaas waa kusoo darti adig intaas hadii saas dhahwara kulhu way damaantiis waa dhahar dhahwara kulhu damaantiis waa dhahar ahaa falasaxu anahu dhahra kulhu falasaxu yani qolka fiyowda badan anahu amarka isaniga yani in asla maa baqiy mujaawirh dahra kulh wailaa hadii oos yani saas udhain saas udhain oo wailaa hadii saas udhain wailaa intay gelaysaa in asla maa baqi mujaawirh wailaa yani maa mujaawir ma dhahin baaqiga macigiisii baaqiga daawinkiisi mujaawirkii ma la dhahin ayr muntasiri kii dhadhaxaystay reerkiisa dhaar ahaa فla تqdst maya وlaa تصح صلاaة مlاaqin bعd لbاaسihi نجاaسat sk alri soobaynki maka dadaal daalkiis waa dadaal waa kala kasi waay calaamat waay as yani asku qabsata nijaaso khalaas taasa lawalama makaan aleyhi hasku daro mali mara isku daraa xooga is xoolo lamadoodii dhalaaana kukaa dhalaaana kukaa see loo duhaa dhalaan xurmat lwakti waktina xurmadii daraadiisi saahib duhureyn waa wey xurmat lwakti kutusaa kana saas oo kale maaha hadii oo lama badan yani isku shabahmaan gacantaada gacantaan waxaa ishabahan lama nin ma oho imaamkii waa dadku xoreysi waa kanaad umalaysa inaad saxmiyo daahaas waxaa u taganaysaa amase waxaad artaa inaa mid aad kudayatid aad artaa waa dadaaleysaa itihaasa waba kulaysa id umaleys in yaas is yahay oo calaamaadka ogaati waxbahana asigalaadidano ad aragti nasxoodi ujeedi ad arkaysaa masoo dhaqanin amase waxaa shakisay inaad iskanduudi dhagaxay xafaatay waa dadaalay calaa kuli xaal afiyay sidiis ahaayo kii oo umaleysi oo damigaada ku gaalib naqdi aad ku xoreysaa dadaalkiisaas kale waay axkaamta yani allana bara ولا تصح صلاة ملاق حمد رضي الله تعالى عنه وأرضاه ولا تصح صلاة ملاق بعد لباسه نجاسة وإن لم يتحرك بحركته ولا قابض طرف شيء ولا قابض طرف شيء على نجس إن تحرك وكذا إن لم يتحرك في الصحيح ويجعل تحت رجله سعد مطلقا ولا يضر نجس يحاذي صدره في الركوع والسجود على الصحيح ولو وصل عدمه بنجس لفعل الطاهر فمعذور وإلا وجب نزعه إن لم يخف ضررا ظاهرا قيل وإن خاف فإن مات لم ينزع على الصحيح ويعفى عن محل استجماري ولو حمل مستجر ضرب في الأصح masaa saddex masal camal waay xaamil yahay marki muwaaqi yahay haddaan kelimaa insha allah ilahay ana waafajiyo waxaa sida walaa tasixu ma ansaxdo salaat mulaaqin ki kulmay salaadiisii bacdi libaasihi dharkiisii dharkiisii nijaasatun nijaasa ala kuluntii nijaasatun ala kuluntii salaadiisi nijaasatan fii bacdi libaasi nijaasata helo kulantiin salaadiisii ma ansaxay walaa tasixu maasaa salaatu mulaaxin kii la kulmay bacdu libaasihi dharkiisii dharkiisii bacdigiisii darkiisa nijaasatan la kulmay saa salaadiisa ansaxmayso wain lam yataxarak yaasa dhagaaxin mulaaqiyaasi bixarakatihi ninka yani labaas baa dhadhaaqay saas la dhadhaaqin saas la dhadhaaqin culama yataxarak bixarakatihi walaa qaabidin walaa qaabidin taraka shayin shay taraftiisi kii qab oo kii qabtay kii qabtay yani kaa salaadiisana ansixi mayso shaygo kainin ahaada calaa najisin مزاج فkeed ahaady انتحرك حadيث dhaho تحرك حadيث dhaho حركt حركadيs حadيث dhaho ho جزما ahan وaay وkda منهاج sa معروف ay ku yihiin marki khلاaفku jirto وkda lamida in يتحرك جزما وaay وkda وaaa lamida in يتحرك حadيث dhahina waa lamid bilasaxi manaan qabano bilasaxi manaan qabano tanhoro walaa kaabida tarfi shayin calaa najisin intaxaraka jasman waayo ninkii oo ninki musanniga oo shay tarafkiisi qabtay shaygaasi calaa najisin nijaas korkiisi ahaaday intaxaraka daao salaadiisa ansixmayso jasmanba wakada waxaa lamid taxaraka dadlaaqin بحركته في الأفعمرغون مقابل كيد وحسلها انت حركت مثلا معناها إمامك وحسير سؤال من بعض لباسيسا وحلا كل بركيسي بركيسا وحلا كل مني معناها بحكي لي دكها اسكو دكها يا خفا بحكي اسكو دكها أنا مفاتي اسكو دكها مفاتي معناها مرأسة ودكيزيا ولا كل مي مجاسي خالص nijaasa kula kulantay nijaasa la kulantay hadii nijaas ala kulantooy libaaskii qaarkooda libaaskiisa qaarkiisa ala kulma nijaasa maadaama mariati dubkihiisi i makaanki adiga ajohsihiisi korkiisa ajohsihiisi i badankaadii i badankaadii waxaa la yii waxaa shardi a la heli inay dhahra ahaadaan maridi dubkihiisi waxaa larabaa inuu dhahir ahaado makaankii macnaha astaagiisi adkajoogtaysin inuu dhahir ahaado badegtaadii inuu dhahir ahaado marsu ilahino ninka salaadiisi qaarkeedii dharkiisi qaarkiisi oo ay la kulanti nijaaso ay la kulanti salaadiisi ansaximayso salaadii ansaximayso salaadii ansaxin oo yani hasta aswash wakti xirnaay masalan baki xirnaay anijaasa la kulantay musali wakti xirnaay anijaasa la kulantay salaadii ansaxin mayso wain lama ytaxarag walow lama ytaxarag walow in lama ytaxarag walow lama ytaxarag ya walaakini akaas sib alaakini bixarakatihi walaakisi yaw lalaakin jazman ba salaadii ansaxin mayso khalaas malaha macnaha kan oo mulaaqiga libaaskaadi amaa waxaas ahaa mulaaqin iyo oo la kulmay hadii xarakadiisa asla raaqin waa raajixinka cindi xadiidka laakana waa lamid salliga sheegiis la kulmi sidii oon soo marni waayo waxaan kusoo marnay sidaas baaba sujuud aan kusoo marnay baaba sujuud aan kusoo marnay macnaha maradii dheereed oo goglaneed kabeeraas ama gaadnaas ogogolaneyd oo iidana si xaalkeeda asiya ay nijaasa ay kor saaran tahay oo nijaasa ay kor saaran tahay ala kulunti haddii nijaasa ala kulunto waxaa leeyaha maradii ad neelati waay garbasaarkaadi dheera hamaamadi dheera sibaab sujuud og soo marna waay taas sujuudka waa intixaayo waa la sheega hadda nijaas haddii la kulunto libaaskaadii yaabadhaahin ولو لم يتحرك بإقلاحهم حتى مصلي إقلاحي سياس إقلاحي وحال لها صلاة داسي إبر واعي والباب إنه واعي نجاسه أي لحريصة وخلياسة لقلنتي مثلا مرلاء طرف كيري طويلة بحيث ولا تنسح صلاة قابده نكي أو قبتي صلاة ديسنا oo ninkii qabtay walaa tasixu salaatu qaabidin taraka shayin calaa najisin ninka oo shay <clears throat> taraftiisa qabtay shaygaasoo kaa'ini ahaaday calaa najis nijaas korkeeda ahaaday oo qabtay haddiisa dhawaaho saasoo qabta <clears throat> wakada cilmi taxarak haddiisa dhawaaho bixarakatihi jazman salaadiisaansaxi mayso waxaa lamid a ah haddiisa dhawaahina waa lamid kan waxaa la yihaahaa mulaaqin mulaaqina lairaaha mulaaqin nijaasatii hore ahaa tadna waxaas ahaay mulaaqin mulaaqin ti nijaasa la kulmi as la kulmi mulaaqin mulaaqin mulaaqi mulaaqin a lairaha ti nijaasa la kulmi ti la kulmi waay dhinacii kale eh, oy ku xirnayn dhinaca waxaa ku xiran ey eh. ah, tarafkooda a ku xiran eyaa eh, ku xiran xer dheer wa ama gaaran waay kiiska ahaado dhinaca waxaa ugu xiran ey <clears throat> dhinacna dhinaca dambana waxaa ahaastaa ninka oh, oo magaciisi musaliga aa haastaa gacantaas ku haayaa ama gacantay ugu xiran tahay ama dhexdaas ku xirtay ama gacantaas ku xirtay ama dhexdaas ti maogaas ku xegtay xergaa daahirka waay naftiisa daahir waay laakin waxaas la xariiri xergii el as xariiri mas'alada yani misaalkeeda badan mahine waa yar waa yartahay misaalka aweyn cilmi dhan waxa waaye taswiirka fiqina waxaa isku baxaa suuraynta iyo misaalka isku baxaa hadaada misaalisi hadda kuwadna oo laqbayno baraabar waaye laakin wax lagu kasi kara male inta waaye macnaha xerigii haduu dheer ahaado gaaban ahaado farqi male hadii dhinacay uu xeran yahay dhinac aday ka haasatid oo salaadan inta dukaay ad ka haasto dhinac dambe <coughs> aska haasto waxaa la yidhaahaa mulaaqin mulaaqin ala yidhaahaa maxaa yeelay calaa shayin alaa qaabida darfi shayin calaa najisin as ahaado inta xaraka ha dhaaqo bixarakatihi inta dukaa hadu aba ku dhaaqo jazman salaadiisi ansaxi mayso salaadii eber waayo wakadaa waxaa lamid ah in lam yataxarak filasx mana rabano waxaa lamid ah dameerkii oo nijaaska ahaa ahay xaas iyo waxaas lahay hadisku xiran yahay dameer xaal leh oo nijaasa saar leh isne hadii dhinaca dameerka uga xiran yahay oo nijaasoy oo nijaasaysan oo dhinacan usigaas haasto ama dhexdaas uga xiran yahay xerigaa dhinaciisii xeriga naftiisa aa waay laakin xerigii waxaad la xariirsaday binijaasin aad la xariirsaday maxaa yeely eregaas ku xermi waxaa laleeyahaa kan horo waxaa waaye mulaaqin aa la yihaaha mulaaqin aa la yihaaha maradiisii iyo bedelkiisii aa la kulmay amase nijaasadii waxay la kulmanti aas la kulmay kii hore laasnahay maradii iyo soobkii aa nijaasa la kulantay hadijaasa la kulantoo waxasoo sheegay yanikaasna sidii le amil nijaasa awshinta sifaadkiisa nijaasa la kulmay ansixi mayso xanaano isteereed yani oo goglani oo dhawafne yani uu dhacdo nijaasa uu dhacdi ku jirta nafteeda nijaasa dhexgasho akaas sujuuda lagu soo marin tan waxkaasi mulaaqin aliraaha raacin alraa maradiisaa la kulinta banijaasta aswati badegdiisaa la kulmi oraaya dhimati kaas waa kalacsataa ilaasi dhintay kulka dhimatay nijaasi waay waxay nafca lahayn baranbaro dhimati ugalay saas oo kale lakiisi galay maakulka dad ukori si dhinti waa nijaas waa bakti نijaaسaan ku jirta macfuba si la cafinin waa nijaasaan la cafinin lacafihay yani maxaa la mulaaqi mulaaqi haa marka as la kulmay wax nijaasa la kulantay as la kulmay taas mulaaqi mulaaqi waaa ki oo la kulmay kan la kulmay nijaasa ki la kulmay as la kulmay mulaaqi mulaaqi waxyaaba oo nijaasa ah as la kulmay salaadiisii yani ansaxi manaha laa tasixu salaatu qaabidin tarfa shayin kaa-ina calaa najsin macneed maxaa yeele ushiga nijaasas la xariirsadi miy ii ku xirnaay xerigi dheeraay oo daahirka ahay aa dhinacna ay uga xirnaay dana ushiga ka haastaa haddii shaygaas xarakadiisa dhaaho jazban ba waayo la dhagaafaysi ninka dukaayo dhagaafaysa shaygaasa dhagaahay xerigi ii ku xirnaay oo dhoon ay dhinacna oo adiga musallid ahaa ka jisminba salaasaas ibr waaye waxaa lamidba hadisdhaahin xarakadiis ba laahayo usaawataa mana laahayo ilasaxi yani ida fanaantiisi ibr waaye xelgii maqaadim masalanka hada maxaa waaye hadda maqaadimo walow jacala maha walow jacala haddaas yeelo ku xeragii taxta rujlihi lugtiisa hoosteeda haddaas yeelo oo hoosteeda as yeelo yani kalou jacla abayeele tata kalou jacla abayeele hu erigii taxta rijlihi lugtiisii hoosteeda habayeele hadis yeelo waa masa masala kaciisa waay kalou jacla habadaw yeelo yani <clears throat> walow jacala hadoo yeelo hu tarafkii tarafa shayin calaa najisin ahaadi wa madhahino walaa qaadiga tarafa shayin calaa najisin wa madhahino xata waxaa talow jacala hadoo yeelo hu tarafa shaygii hu tarafkii shaygii tarafka ahaay oo nijaaska saarnaay oo nijaas korkeeda saarnaay taxta rijlii laftiisa hoosteeda hadis yeelo saliga lugtiisii hoosteeda hadisi yeelo saxad salaatuhu salaadiisii waa ansixaysaa mutlaqanba taxaraka dhaahiya bixarakati dhaahiya am laama dhaahino maxaa yeelay usiga shaygaasi maxumbaadkana mana guntana lugta korkeedia saar shaygaasna xeligiina waxaa saaran yahay nijaasa saaran yahay korkeeda saaran yahay mabata usigii ergaasi korkiisa masaar usaa kor saaran ah. mana labisna xir oo korkiisa masaarno mana xumbaarsana saa salaat salaad ansaxaysaa salaadiisii waa ansaxaysaa salaadii waa ansaxaysaa ah. irsaadka maydkaliha waaye waa in wati ahu hadii isku joogsada maya tawaha oo yani waxaa loo maleeyaa badanaa rijaasa somaa matakta somaa haddii lugta adkabihisid adka kor joosatid oo saa adigu dukatid waa ansaxaysaa maxaa yeelay yani waa ku joogtaa taxta rijli aad heshay taxta rijli lugtaa hoosteedii af ahaadii waxa la diidaa kaba hadday gashantiid salaadama ansaxaysid kabi haddaad gashantiid salaadama ansaxaysa adaa xambaarsan markii gashatid waxaa isku xijeeyaa bal shay alilah oo carabta ciddi kadigata shay oo magaciisii oo lama xaraf ah lama xaraf ah ama saddex xaraf ah lama xaraf ah oo adina xumbaarsanti isa kuxumbaarsan hadda xumbaarsanti isa kuxumbaarsan maxaa waaye si tabaha waaye tabaha waaye xidaa ay yiraahin nacdi ay yiraahin xida ka dhig adigoo kuxumbaarsan yahay oo adaa afkujartaa dhexdiisi utaada badankaadii aa ku jiraa dhexdiisi oo cumbaarsan ayaa ku joogtaa baka lamaad cumbaarsan tihiin shaygaad cumbaarsan tihid ama guntan tihid labisan tihid haddaad kujoosatid maalinta xaati soo marri waayo salaantum alfii laakiin haddaad cumbaarsaneen oo xirigaasi oo nijaasa la kor saaran ad ku joogta xulugtaada hoostiis ad yeeshid salaadaa waa ansaxaysaa salaadaadii ansaxaysaa maxaa yl adiga mahaad adiga lugtaa kuma xirin xerigii lugtaa kuma xirin xaamilna ma tihid laakin kortiisa kujoositay adi lugtaadi kuma xirin mana muxuu hadii isku xeriyda xumbaarsanaa lehe taxta rijlila jeeshi lugtaada hoosteedad xeriga yaala mudlaf ahaan xerigaas oo eli ku xirnaay haddaad kujoositay kortiisa isku taagtid waa ansixay salaadaadi kortiisa iskutaagtay hadaad qabatid ma ansixayso wax unbaasan tahay laas hadii kortiisa isku taagtid ma ansixaysaa maxaa yeele adi xaamil nijaasa ma tihid laabis nijaasana ma tihid nijaasa mawadatid xaamilna ma tihid waa isku taagtay siyaad idi soo sheega waa nijaasa aad u gaabsadi laa in wadi ahu askugaabi la nijaaska keeni laa in wadi ahu hadaad ku joogsado nijaasada korkeeda ku joogsado maya mabureyso aa xergiltaa kuma xeri xoogaa kuma xeri xaamil xerhe xaamil adaalhe laakin korkiisas kutaag saxad <clears throat> hadii bacdi badankiisa asku xero yani waxaa laleeyahaa laqeyta shay laqiya nijaasa faad kulmi yani waxaad la kulantay shay oo nijaasa la kulmi aad la kulantay laqiyaan alhiraa salaadaadi eber waa laleeyahaa haddii mulaaqin la heli maxaa ku baxay mulaaqinki la kulmay aa la heli mulaaqinki la kulmay hadii la heli maxaa ku baxay salaatu mulaaqin mulaaqi kii la kulmay salaadii ansixi mayso maxaa ku baxay maxaa ku baxay mas'alada damba waay waa tan mas'alada damba hadii imaahayso mulaaqin a ah, sheekh nawaawi asir maxaa ku baxay mas'ala hadano imaahaysa ku baxay maxaa walaa yaduubu wax dhibi maayo najisu nijaas nijaaskaasoo yuxaadi ku abaar maayo ama ka yuxaadi qaabila sadruhu xabasiisi fi rukuuci fi xaalati rukuuci wasujuudi fi xaali sujuudi ala saxiix mana qabano saasaa ku baxay itiraasgeyd waay masaladan hadda oo soo mulaaqiga laa tasixu salaatu mulaaqin masoo masaladii ixtiraasgeeda waa kana walaa mulaaq ilaa laheli hadda maxaa jirshaa walaa wax dhili maayo mehdi suligaas ijaaskas yuxaadisato waxabadkiisa qaabilaaya ijaasada waxabadkiisa ku abaarmayso waxba dhibi maayo fi rukuuci markaas rukuucaay siigeedi iwa sujuud sujuudka siigiisi calab saxiix qabano taa wax dhimi maayo misaala misaalkiisa misaalhu waxa waaye gaboga waaye anaa oo iska daahir ah bacdii adigu naftaa ka ilaali makaanka inaas nijaasi ku darisi ka ilaali nijaasi inay kusoo darisi ka ilaali markaad rukuucaysid waxaa qaabilaysaa xabadkaa ad qaabilaa iyo markii magaciisii aad sujuudaysid waa dhaafaysaa gacmankaadii lamadaas gacmood meel dhaahir aad saaraysaa wejigaadini waxaad sujuudaa meel daa'ir ah laakin muaab xabadkaada waxaa muqaabil iskuyaa nijaas isqaabil hadda be firaashkaasi waasic waayo masalan nijaasaa ku dhacday haddaad qadar dhinacad u dukatid salaadaa waa ansaxaysaa sii asalka ahaa mara masala mala weyn waayo oo nijaasoodii dhinacay ka nijaasoodii waad ku meel ayga kamid ah ay daahir ada dukati oo nijaasi an ku aamin nijaasa la arkaayo waay ay nijaasa ogtahay nijaasa dawa ramadaan waay mala nijaasa ka tahay dhinacaan yani haddii naahi nijaasa ka tahay nijaasadii masalan waxay ay imaahaysaa meeshii xawasaa ku abaarnay lugahaadii waxaad ku duwadaha aad so-aytaanihin daahir ah marka sujuud rukuucaysid nijaasadan waxay ku abaarmaysaa xawafaa laabtay kaaga abaarmay markii yani gacmakaadin waxaad digaysaa mahi on jaasa on ku aalina daahirka ahay wejigaadin waxay ku sujuuda mahi daahirka ahay nijaasada intay taalaa ma waxay og tahay xawaka inay ku abaarmayso meelkan ku abaarmayso xawakaadi ay ku abaarmay taasi waxba dhihi mayso maxaa yeelay nijaaso adi kuma joogsanin waxaa leela diida inaad wax ka qaadid maradaadi maala intaas maradoonaad wadagta oo rijaas oo wadi adi waa og tahay waa kutufasi meel oodi kamid ah salaada u ansixiy laakin hadas raadig maradaa salaada ansixi wayso ayl adaa qaad baatay xaamilunijaasa noqotay xaamilunijaas nijaas xumbaasa noqotay si iswadaa mogtahay ansixi mayso laakin abaar magaraas dhinaca dadku kutufasi salaadii u ansixaysaa dhinacaas وxabasaaadi نijaaسada xabasa ml dalika waaa lamid ah i xabasaaaadi xaat rukuuع xabas waa ku abaarma xaalatu sujuud waa ku abaarma yani taasi waxba dhibi maayo yaduru maho walaa yaduru waxa dhibi maayo nijaas hadiisu nijaaso aadi sadru fi rukuuci iwasujuudi ala sacimana qabano maayo salaada ma sxiisa yani lugahaadi waxay ku joogaan meel ay saaran yihiin meel daahir ah labadaa gac sujuudid xalataani jaas abaarmay markaa rukuucdii waa ku abaarmay laakin gacmantana kaa dhigeysi iyo wejiga ulka dhigeysi ma ku abaarmaayaan meel dhexda ay joogtaa salaada ma sxiisa maradii weynayd waay oo darkeeda nijaasa aad ku ogtihid dhinaca nijaasa oftiisa ku joogsanin dhinacaad ujoogsato salaada way ansaxaysaa laakin shamey ansaxeynin hadii soo qaad hadii maxaa yeelay nijaasaad xumbaarsan tahay marka masalada horaa soo ogaatay waxaan ogaani hadda mulaaqin waa ogaani almulaaq waa ogaani macnahiisa mulaaqin mulaaqinna waa ogaani hadda waxaan bilaabeynaa xaamilun aan bilaabeynaa xaamil nijaasa hadda la bilaaba suuradeedi insha allah waa gabaynaa walow xamala aba ahaada mustajmiran hadi ta nafteedi xaamil waa layadaa laakin ta mustajmirka oo yani ku dhegeen yucdama lahu saan la meha waxaa soo galaa wax badan as walaw watala cadmuhu binajisin lifaqdi taahiri famacduurun waaya inta kena insha allah beri aakeynaa maxaa yeele masalo badan hadda khaatarka isticmaasho wasala cadmuhu asu imaahayaan keligaa la abuuraayo kelidadood yani beeraa la awoodaa aligi waxaa laga qaaday sanad oo xayawaan lasoo qaaday iyo aka lasoo qaadaan lafti jabti rokada weysi lafii luu kabay camal waxyaalahaas caamil nijaas haddaan gelinaa haddaan gelinaa insha allah caamil cusub tale waa kana ujeeda laf lafciil laf luu kabay yani shay oo nijaas ah, maqaar ciil maqaar luu kabay hilib ciil hilib luu kabay waxyaabahaas kulli hadxaamea liha allahay hadeena imaan doontaa misaalkiis waa dheri hata wax la isticmaalaba waay waxaa kamid ah tinkii tin nijaas aan xariiriyey nijaasa tinkii naagaha tinta kan ku qabaayaan waxaa lamid ah naaga kan oo washman ay soogiyaan kan magaciis mafuun baa la yihaa oo cagaaba dhiiggaa lagu karaayo oo la bixihaayo oo magaciisi waxa lagu shuwaayo geedkaas oo nijaaska lagu shuwaayo waxyaabahaas dhan masaaladooda dhan ka soo galaayaan ka walawasal cabnuhu mas ayaa gaara ka baxayan ajaraba gaadsiina insha allah